bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamadi waalihi wصaxbihi aجmaciin wasmu الtafdiili whuwa الصfaة اdaalaة clى اlmushaarakati wالziyaadati kaakrama wayustacmalu bmin wmudaafa linakirati fayufrad wayudkaru wbal fayutaabiqu inta waxaan gelaynaa midkii ugu dambeeyey asmaadii camalka ficilka camal falaysay oo toddobada ahayd midkii ugu dambeeyey wa huwa kamaa qaala almusanifu wa smu tafdiili alasmaa alatii tacmalu camal alficli ismu lficli weeyaan wa smu lfaacili wa smu lmafcuuli ilaa an qaala wa smu tafdiili wa wa huwa ismu tafdiil waxaa weeyaan asifatu addaalatu ee tusinaysa cala almushaarakati wax la wada wadaagsado iyo wa ziyaadati waxaa la wadaagsado lagu kala dheeraado aw bicibaara ukhraa waxaa la yidhaahdaa an yashtarika shay-aani fii amrin yaziid yaziidu axaduhumaa cala alaakhari fiih laba qof oo wax wada wadaagsaday fii sifay wadaagsadeen an yashtarika shaksaani fii sifatin yasiidu axaduhumaa cala alaakhari fiiha haddaad tiraahdid caliyun aclamu min zaydin haddii aad tiraahdid fiiri cali iyo zayd labadooda sifay wadaagsadaan oo cilminimada ah laakiin lamaa zaada caliyun calaa zayd fiihi qiila caliyun akramu aw caliyun aclamu min zayd marka an yashtarika shakhsaani fii sifatin yaziidu axaduhumaa cala alaakhari fiiha cibaaradaasaa macruufe wa inamaa akharahu lmusanif todobada wuxuu ugu dib mariyey liannahu inuu damiir goto unbaa macruuf ah inuu isim daahir ku camal falo ilaa fii masala kamaa sida imaa doonto mooye wax kale looma hayo marka wahuwa sifatu weeyaan sifo addaalatu tusinayso cala almushaaraka shay la wada wadaagsaday iyo wa siyaadati shaygaa la wada waaysoo midkood uu ku dheer yahay ka akramo oo kale weeyaan waxaad leedahay caliyun akramu min khaalidin oo kale fiiri marka mid kastaba waxaa laga fahmaa in kariim inuu yahay laakiin caliyan zaada calaa khaalidin fi hadihi sifa fasaara akram wa yustacmalu bimin a loo isticmaalaa oo caliyun akramu min khaalidin mintaasaa ka daba dhacayso wa mudaafan linakiratin nakira mid loo idaafay inuu yahayna waa loo isticmaalaa oo waxaa leeyahay caliyun akramu akramu rajulin akramu rajulin akramada isma tafdiilka ah marna minaa ka daba dhacayso marna nakiraa loo idaafaynaya marka labadaas xaalo ismka tafdiilka hadday minka daba dhacdo ama nakira loo idaafeeyo fa yufradu wa yudakaru mufradna waa noqdaa oo waxaa la leeyahay caliyun akramu min khaalidin akramu maxay noqotay waa mufrad haddana maxay tahay waa mudakar ayib waa min markay ka daba dhacdo haddii nakira loo idaafay haddii ou tahniixataa ha ka horeeyo haddii aad tidhaahdid azaydaani akramu min khali min min khaalidin fiiri azaydaani oo tahniye ah you akramkii khabar u noqday maca daalika mufrad oo mudakar iska yahay sidaas oo kale haddii nakira loo idaafeeyo waxaad leedahay caliyun akramu rajulin alcaliyaani akramu rajulayni ama akramu rajulin marka fiiri akramti mufrad oo mudakar iska yahay walow kan ka horeeyaba tathniya ha noqdo almuslimuuna akramu nnaasi aad leedahay fiiri almuslimuuna jamca ka horey isna akramu mufrad eh, akramu naasin aad leedahay waxaa weeyaan mufrad mudakar u noqonaya wa bial fa yudaabiqu wa yustacmalu bial baa loo isticmaalaa oo fa yutaabiqu midka asiga ka horeeya mutaabaqaynaya haddii la yidhaahdo zaydun afdalu rajuli alafdalu haa asigii alla geliyey zayd zaydun alafdalu wazaydaani alafdalaani ala leeyahay haddii ismu tafdiilkii al ay gasho kan ka horeeyu khabarka u yahay siduu yahay unbuu la noqonaya hadduu mufrad yahayna mufrad zaydun alafdalu azaydaani alafdalaani azayduuna alafdaluuna yaa laleeyahay wa mudaafan limacrifatin fa wajhaani wayustacmalu waa midkii afaraad mudaafan xaaluu yaha loo isticmaala limacrifatin loo idaafeeyey fa wajhaani fa fiihi wajhaani haddii asiga alma gelin markan midna lagama daba ridin nakiran looma idaafaynin marka macrifa loo idaafeeyey macrifa haddii loo idaafeeyo laba weji baa ku banaan in kan ka horey uu mutaabaqeeyo ina mufrad mudakar loogaga dhigo labadaas waa bannaanta ayib mathalan waxaad leedahay zaydun afdal lqowmi zaydun afdalu lqowmi fiiri markaan afdalkii minka ma dib dhicin ayada alku ma jirto laakiin waxaa loo idaafay alqowmu macrifa alqowm alaa ku jirto marka azayd zaydun afdalu lqowmi azaydaani afdalu lqowmi azayduuna afdalu lqowmi in waa dhihi karta oo marka aadan u fiirinin kan ka horay oo mufrad mudakar aada laasimisay inuu mutaabaqeeno waa heli kartaa oo tiraahdeed azaydaani afdalaa alqowmi wazayduuna afdaluu alqowmi wاlhindaatu fudlayaati اlqowmi ina tiraa waa heli karta marka mudaafa limacrifati fawajhaani walaa yansibu اlmafcuula muطlaqan walaa yansibu ma nasbiyo almafcuula mafcuulu bihi muطlaqan weligiisba ma nasbiya laleeyahay mafcuulkaas ayan kaana waa dhihi kartaa jamiicu lmafaaciil laakin mafcuul idaa udliqa yuraadu bihi mafcuulu bihi ayib liannahu waxaa weeyaan ficil qaasir ah laga keenay asiga dhan walaa yarfacu ma goto fi lgaalibi sida badan daahiran faacil muuqdana ma goto ee faacilkiisa damiir mustatira u noqda ila fi masalati اlkuxli masأala oo masأalaة اlkuxli la yihahdo musanifka noo mithaali doono waxaan ka ahayn waxaa lagu leeyahay ma goto faacil oo daahir ena ma qaato marka intaas waa matnigii musanifka hadduu noo faahfaahin doonaa annowcu saabicu nooca todobaad oo min alasmaa'i kamid alatii asmaado tacmalu camal اlficli ismu tafdiili weeyaan wa huwa sifatu addaalatu cala اlmushaarakati wa naxو afdala wa aclama wa akhara walahu halaathu xaalaatin ou leeyahay xaalatun yakuunu fiiha laazima lilifraadi watadkiir xaalo wuxuu noqonayaa mid laasim weligiis in looga dhiga a inuu mufradna noqdo oo afdalu la yidhaaho afdalaani aan la dhihin tadkiirna laga dhigo aan afdalu la yidhaho fudlaa aan la dhihin wa daalika markii mufrad mudakar ou noqonaa fii suuratayni axaduhumaa أن yakuuna bacdahu min inay ahaato weeyaan an yakuuna bacdahu min inay ahaato jaaratan xaal ay tahay mid jarayso lilmafduuli midka laga fadli badan yahay ka qowlika waxaa tiri zaydun afdalu min camrin marka fiiri afdalidii waa mufrad waana mudakar limaada ay saarat mufradan mudakaran liwuquuci min bacdaha wالزaydaani afdalu min camrin wالzayduuna afdalu min camrin wa hindun afdalu min camrin wاlhindaani afdalu min camrin wاlhindaatu afdalu min camrin walaa yajuusu gayru dalika waxaa weeyaan midka uu khabar u yahay tanawuca mar mufradou noqday mudakara mar muanathou noqday mar mutahniyou noqday mar jamacou noqday wa maca dalika afdaludii mufrad ay iska tahay oo mudakar ah limaada liwuquuci min bacdaha mintaasna waxay gashay midka laga fadli badan yahay haddaad tirahdid hindun afdalu min camrin camar ninka laga fadli badan yahay waa wa in kaana kulu minhumaa faadilan fadliga waa wada leeyihiin lama yiraahdo nin aan cilmi aqoonin iyo nin caalim ah lama yiraahdo caliyun aclamu min khaalidin hadduusa khaalid cilmi aqoonin laakiin sifadii waa wada wadaagsadaan laakiin axaduhumaa yaziidu calى alaakhari ayib walidaalika waxaa la yidhaahdaa lama yiraahdo asayfu amdaa min alcasa lama yiraahdo oo haddii aad tiraahdo yani seeftaa usha ka ul ka af badan meelaad uga dhacday liannahu af oo ul af lagu gooyay maba lahabo marka in sayfti la barbar dhiga ma aha laakiin haddaad tiraahda asayfu amdaa min alxadiid ama min asikiin ama min maxaan ku irahdaa khinjar waa macquul wa qaala allahu tacaala ilaah wuxuu uri id qaaluu layuusufu akhuuhu axabu ilaa abina mina qur-aanka faysal waa qaacidadii lasoo akhriyey baa lagu cadaynaya id qaaluu waxay yidhahdeen layuusufu iyo wa akhuuhu walaalkiisa axabu loogu jacayl badan yahay ilaa abiina aabbaheena xaggiisa mina annaga nagala jecel yahay marka fiiri yuusufu iyo wa akhuuhu ma la dhihin axabbaa lama dhihin yuusuf hadda fiiri yuusuf wa akhuuhu qaa'imaaniya laleeman yuusuf wa akhuuhu qaa'imun lama dhihi kari lahayn ayadoo hadda laba leesku cadfay ay ka hormartay yay axabudu waxay iska noqotay mufrad mudakara limaada lidukhuuli min cala almafduul caleyh mina mina min iyo naabay asalkeed ahayd wa qaala allahu tacaala ilahi wxuu uri qul in kaana aabaa'ukum wa abnaa'ukum wa ikhwaanukum wa aswaajukum wa cashiiratukum wa amwaalun iqtaraftumuuha wa tijaaratun takhshawna kasaadaha wa masaakinu tardawnaha axaba ilaykum min allahi wa rasuulih wa jihaadin fii sabiilih fatarabasuu xataa yaatiya allahu biamrih marka fiiri haddirtaan axabudii maxaa ka horeeya aabaa'ukum oo jamca abnaa'ukum oo jamca ikhwaanukum oo jamca aswaajukum oo jamca cashiirada oo jamca wa amwaal oo jamca waxaasoo dhanoo jamca ah ka horeeya wamaca daalika axaba alayri mufrad mudakar ay ku timiday sababtana waa maxay lidukhuuli min bacdaha cala almafduuli calayh min allahi yacni haddii aad waxaas ilaahay iyo rasuulkiisa ka fadilaysiin oo amarkii ilaahay inaad qaadataan aad ka hormarisaan aabbayaalkiina inaad jeclaataan ama caruurtiina fiiri qabiiladii ahaanayo aabbihiis aabbihiis oo baadil joogo diinta islaamka ugu leexanaya liajli abiih abnaa akhwaan aswaaj saas oo kale wa wa amwaalun iqtaraftumuuha wa tijaaratun takhshawnahaane xoolihii waxaa weeyaan ama zakaa gashay zakadii inaad ka bixisid amarkii ilaahay qaadatid inaad xoolihii fadishid oo amarkii ilaahay markaas aad aada tuurtid labadaas waxa weeyaan waxaad samayseen xoolihiina maad fadisheen oo meeshii jihaadka aad ka aadi lahaydeen maad inayd xoolihiinna idinka dayacmeen awgeedaad u baaqateen marka waa arrin adag waay marka fiiri hadda axabadii mfrad mudakara laga dhigay liwuquuci min bacdaha min allahi daas waay athaaniyatu fa afrada fi laayati اluulaa aayadda hore oo yuusuf la yuusufu akhuuhu axabu axabadii mufraduu ka dhigay ilaahay tabaaraka wa tacaala maca اlithnayni iyadoo laba ka horeeyaan yuusuf wa akhuuh wa fi thaaniyati midda labaadoo axaba ilaykum min allaahina mufradou ka dhigay maca aljamaaca iyadoo waxaa ka horeeya jamaaca marka sababtu waa maxay min gadaashii dhacday athaaniyatu an yakuuna mudaafan ilaa nakiratin inuu noqdo mid nakira loo idaafay waa xaalada labaad oo ismu tafdiilka oo mufrad mudakar ou noqonayo waa markii asiga loo idaafay nakiro fa taquulu waxaad leedahy zaydun afdalu rajulin wa zaydaani afdalu rajulayni wa zayduuna afdalu rijaalin wa hindun afdalu imra'atin wاlhindaani afdal imra'atayni wاlhindaatu afdalu niswatin intaasoo dhan waxaa weeyaan ismu tafdiilkii afdalu ahay waa mufrad mudakar asoo marna uu ka horeeyo mufrad mudakar mar uu ka horeeyo tathniya mar ay ka horeysa jamac wixiina wuxuu ka laasimay looma fiirin kan ka horey inuu mudaabaqe oo mathalan azaydaani afdalu rajulayni zaydani oo ayuu asiga afdal iska yahay sababtaas waa maxay afdalida waxaa loo idaafay nakiro fi rajulin rajulaani imraatin imraatayni niswatin kulahaa nakira waay maadaama udiifa ilaa nakira lazima an yakuuna mufradan mudakara wa xaalatun yakuunu fiiha wuxuu noqonayaa mutaabiqan limawsuufihi midka lagu sifaynaya mid mutaabaqeeyo wadalika idaa kaana haddii uu yahay bial uu yahay waa naxw zayduna alafdalu hadda fiiri zaydkaas waa mubtada alafdaluna khabar waay musanifkana wuxuu noo yiriyey oo xaalatu yakuuna fiiha mutaabiqa limawsuufi afdaladu inay sifa tahay zaydka ka horeyna mawsuuf uu yahay marka hadda waana mubtada iyo khabar markaasaa lagu leeyahy alafdalu dan waa khabar laakin fi lxaqiiqa waxa weeyaan sifay macnihii ka tahay oo waa maxay waxaad ku sifaysay ninkaas inuu nin fadli badan yahay marka fiiri hadda ismu tafdiilka alafdalu afdalu al baa ku jirto marka waxaa loo fiirinaya kan ka horeeyo ou khabarka u yahay oo waa maxay zaydun alafdalu wazaydaani alafdalaani wazayduuna alafdaluuna wahindun alfudlaa walhindaani alfudlayaani wاlhindaatu alfudlayaatu aw اlfudal yaa la leeyahay intaasoo dhan waxa weeyaan wuxuu wataa al kan hore hadduu mfrid yahay mfridow la noqonayaa hadduu tahniyan yahayna tahniya la noqona hadduu jamc yahayna waa ka waxaalatn yakunu fiiha ismu tafdiilka waxau noqdaa jaa'iza alwajhayni labadii wej midkiisa ay banaan tahay almuطaabaqati wa cadamiha inuu kan ka horeeya muطaabaqe u la noqdo iyo inuu ka duunaado mfrad mudakar u noqdo cadamka saas wa wadaalika xaaladan idaa kaana mudaafan limacrifatin macrifa haddii loo idaafeeyo waay taquulu waxaad leedahay azaydaani afdalu اlqowmi marka hadda afdali waxa weeyaan ayada alkuma jirta nakare looma idaafayni minkan dib dhicin laakiin macrifa loo idaafay afdalu اlqowmi الزaيداni marka waa تثنية ma مطaaبqaynin oo lama dhihin الزaيداni أفضلا lama dhihin afdalu ala yiri marka tan waxaa weeyaan cadم المطaaبقة mida horo wa in شhiئta qulta waxaad tiraahdaa أفضلا الqowmi oo marka afdalaani bay ahayd nuuntii idaafaa loo gooy marka aلزaيداni أفضلا الqowmi wakadalika fi lbawaaqi marka inaad midkaas horob la mutaabaqaysiiyo iyo in mufrad mudakar loo laazimiyo wa cadamu lmutaabaqati yo afsaxu ayadaa fasiixsan qaala tacaala latajidanahum waad helaysaa axrasa annaasi inay yihiin dadka kan ugu dadaal badan calaa xayaati nolol lagu dadaalay yahuudda waa dadka ugu fulisan oo nolol ku dadaal badan ayaga weeyaan latajidanahum axrasa annaasi calaa xayaatin marka fiiri tajidanahum axrasadii humtaasay raacsantaha ka horeysa maanta humti waa jamcu lmudakari saalim axrasadina waxaa loo idaafay annaasi wa maca dalika ufrida oo ulzima ifraadan wa tadkiiran walam yaqul illaahu tacaala ilaahay ma dhihin axrasii bilyaai oo jamaca haddii uu ahaan lahaa haddii humtaas ay mutaabaqay lahayd waxaa la dhihi lahay walatajidannahum axrasii annaas yaa la dhihi lahay maadaama axrasa la yiri mufrad mudakar laga dhigay inaysan mutaabaqaynay daliil u tahay wa qaala allahu tacaala wakadalika jacalnaa fi kuli qaryatin akaabira mujrimiihaa wakadalika sidaasaan jacalnaa ka yeelnay fi kuli qaryatin akaabira mujrimiihaa mujrimiinteeda kuwooda waaweyn yaan uga dhignay fataabaqa jacalnaa fi kuli qaryatin akaabira mujrimiihaa fiiri akaabira jamcu akbar waay ayib iyay mutaabaqaysay marka wakadalika jacalnaa fi kuli qaryati akaabira mujrimiiha liyamkuruu fiiha marka jacalnaa ay jacalnaahum oo kale waay marka akaabiradaas mafcuulka horo jacalna oo humta meesha ugu qarsan yay raacsan tahay markaasaa akaabira jamac laga dhigay wallahu aclam saasaa ila muuqato fadaabaqa akaabiradii waa mudaabaqeey walam yaqul ma dhihin akbara mujrimiiha ma dhihin oo mufrad mudakar uguma dhihin wa can ibni saraaji waxaa ka sugan annahu awjaba inuu waajibiyey cadama almudaabaqati inayna mutaabaqayn karin haddii macrif loo idaafeeyo oo mufrad mudakar in laga dhiga ay waajib tahay wa rudda caleyhi bi haadihi al aaya aayadan ayada ayaa lagu celiyey yaa lagu radiyey walacala aayaddan hadeertaan midka ka horeeya ma muuqata laakiin akaabira in la jamciyo waa muuqata laakiin akaabirada waxay raacsan tahay ma muuqato midka mawsuufkeeda ma muuqata jacalnaadaas naada faacil weeyaan marka akaabira mujrimiiha mafcuulkeeda awal in looga dhigay in mafcuul hore ay ka maqantaho hum ay tahay labadaasba suuragal waa wa ajmacuu waxay ku ijmaaceen calaa annahu ismu tafdiilkii laa yansibu lmafcuula bihi mafcuula bihi inuusan nasbi karin mutlaqan walihaada qaaluu fii qowlihi tacaala waxay yidhaahdeen ina rabbaka huwa aclamu man yadilu can sabiilihi ina man haadihi laysat mafcuulan ma aha biaclam uma ah huwa aclamu markii huwa mubtada aclamu khabar ay noqoto mantaas la dhihi maayo mafcuulu bihi liaclam lama dhahay limaada liannahu laa yansibu lmafcuula aclamu ismu tafdiil ah mafcuulu bihi ma nasbiyo ولا mudaafan ilayhina lagama dhigaayo aclamu mudaaf man mudaaf ileyhna laga dhigi maayo لأن afcala بعض maa yudaafu ilayhi afcala marka waxay noqonaysaa mid loo idaafeey qaar ka mid e eh. fayakuunu taqdiiru wuxuu noqonaa markaas aclama kuwa wax dhumiya kan ugu cilmi badan saasna aayaddii ma ah ilaahay dadka oo dhuma u ogyahay mooye dadka dhuma ilaahay darafka ma ah marka labadii macnabo mafcuulu bihina loogu nasbi karo manti loomana idaafayn karo maxaa la qabanaa marka bal huwa mansuubun waxaa lagu nasbiyey bificlin maxduufin yadullu calayhi aclamu uu tusinay taqdiirkana waxaa weeyaan ay yaclamu man yadilu marka ina rabbaka huwa aclamu ilaahay asiga ugu cilmi badan man yadilu yaclamu man yadilu can sabiilihi dadka jidkiisa ka dhumuu ilaahay og yahay marka hadda ninka arkayo waxaa weeyaan meeshaasaa yaclamu loo soo qadar isma dhahaya laakiin qawaacidii si loo ilaali lahay marka qaarkeed yaa waxaa la la marayaa meelo badan oo ah tawiil ama e, maxaan ku irahdaa e, taqdiir xataa tastaqiima alqawaacid marka dad badan oo musanifiintana waxay leeyihin ina rabaka huwa aclamu man yadilu aclamudaas bimacnaa caalimun wa haddii caalim ismu tafdiil yirahda manti waa lagu nasbi karaa dhib ma laha waxay saas u leeyihiinna waxaa weeyaan ilaahay wax cilmigiisa la barbardhigi karo ma jiraan walidaalika nin laleeyahy ilaahay wuxuu ugu cilmi badan yahay dadka kale cilmi ay leeyihiin annaga cilmigeena haddii loo fiiriy bicilmi illaahi walaysa bishay cilmigeenna wuxuu yahay malaha sidaasay qaar leeyihiin wasmu tafdiili yarfacu damiira almustatira biitifaaq wasmu tafdiili yarfacu wuu gotaa adamiir almustatira biitifaaq damiirku ku hoos jiro inuu goto khilaafkama joogo taquulu waxaa leedahay zaydun afdalu huwa min camrin fa yakuunu fii afdala waxaa ku jira damiirun mustatirun caa'idun calaa zayd wa hal yarfacu daahira daahirka ma godana mutlaqan aw fii bacdi almawaadici miya fiihi khilaafun bayna alcarab fa bacduhum qaarkood yarfacu bihi isim daahiruu ku godaa mutlaqan fa taquulu waxaa leedahay marartu birajul aan soo maray rajulka oo afdala minhu abuuhu aabihiis uu ka fadli badan yahay wiil aabihiis uu ka fadli badan yahay marka marartu birajuli ficili wa faacil wa jaaru majruur afdala sifatu lirajul wa sifatu lmajruuri majruur wa calaamatu jari fatxa niyaabata can kasri anahu ismu tafdiil wاlmaanicu lahu min asarfi wasnu lficli wasifa waay fatakfidu afcala baad hoos dhigaysaa bilfatxati calaa anahu sifatu rajuli wa tarfacu labana waad godaysaa cala alfaaciliyati oo marka minhu jaaru mujrun mutacaliqu biafdala abuuhu faacilu liafdala waliannahu yacmalu camala ficlih wa akharuhum badigooda yuujibu wuxuu waajibinayaa rafca afdala afdala in la godo fii daalika calaa annahu khabarun muqadamun inuu khabar hormaray ou yahay wa abuuhuna mubtadaun muakharun ou yahay wa faacilu afdalana damiiru mustatirun uu yahay caaidun caleyhi uu laabanay oo markaa tiraha marartu birajulin afdalu aada leedahay markaas minhu abuuh afdalu marka maxay noqotay khabar muqadam minhu jaaru majruur mutacaliqu biafdal abuuhu mubtada muahar marfuuc bilwaaw liannahu min alasmaaءi alkhamsa haddii saas la yidhaahdo waxaa laga badbaaday inay afdalo ismi daahir ay godatay markaasuu wuxuu ku yidhi waa faacilu afdalane damiirun mustatirun caa'idun calayhi oo markaad tiraahdeed marartu birajulin aan soo maray afdalu minhu uu ka wanaagsan yahay abuuhu abuuhu afdalu minhu saas waa afdaludaas marka damiir mustatir yacuudu ila rajul afdalu huwa abuuhu saasay noqonaysaa walaa yarfacu aktharuhum aktharkooda kuma godo biafcala alisma daahira kuma godo ila fi masalati اlkuxli mooyaan wa daabituhaa an yakuuna fi lkalaami nafyun inuu kalaamka nafyi ku jiro bacdahu nafyigaas kadibna ismu jinsin uu yahay ismi jinsi oo sida rajul iyo imraa kuxli oo kale mawsuufun lagu sifeey isimkaas bismi tafdiil lagu sifeey bacdahu ismu tafdiilkaas gadaashiisana ismunaa ku sugan mufadalun calaa nafsihi naftiisa loogaga fadilay biictibaarayni mithaalu daalika waxaa weeyaan maa ra'aytu rajulan axsana في caynihi lkuxlu minhu في cayni zaydin marka tacriifka hadda u fiiri an yakuuna fi lkalaami nafyuna lagu yiri horta maa ra-aytu maadaasa naafi-a kow bacdahu ismu jinsin rajulantaas waa ismu jinsigii ismu jinsigii marka mawsuufu bismi tafdiil rajulantii waa mawsuuf waxaa lagu sifeeyey axsana oo ismu tafdiilkaa sifa u noqotay marka isimku waa mawsuuf bacdahu waxaa yaalla ismu tafdiil bacdahu ismu tafdiilka waxaa ka dambeeya ismun waa alkuxligaas mufadalu calaa nafsihi biictibaarayni naftiisana waa laga fadilo laba markuu laba xaalo kala yahay kuxligii waxa weeyaan waa ismu tafdiil gadaashiisuu dhacay waana hal shay oo asiga la kala fadilaya markuu xaalatayn uu ku kala jiro oo kuxligii markuu dadka isheeda ku jiro yu waa laga wanaagsan yahay oo markuu kuxligii zayd ishiisa ku jiro waa isla kuxligii waayo waxaad leedahay kuxliga dadka markay indhaha ku wada shubtaan wuxuu ku qurax badan yahay zayd ishiisa markuu ku jiro kaga qurax badan yahay indhaha ka dadka kale markuu ku jiro fiirki marka waa maxay intii hadda waad heshay an yakuuna fi lkalaami nafyun oo maadi ah bacdahu ismu jinsi rajul waay mawsuufu bismi tafdiil axsana lagu sifeey axsanadii kadigibeeda waxaa yimiday kuxli waxaa indhaha la marsada weeyaane kuxligaasne asigiyaa lakala fadilay waa isla kuxligii laakiin waxa lagu leeyahy kuxligii markuu dadka indhahooda ku jira waxaa ka qurxan markuu zayd indhihiisa ku jiro waxaa laga yaabaa hadda halka shay oy laba qofood isla marsadaan ninkan inuu ku quraxsan yahay looga quraxsan marka ulajeedadii waxa waaye axsanadii oo ismu tafdiil ah oo maanta alkuxlu oo ism daahir a ah goto faacil oo u noqday masaladan layskuma diidano inuu faacil oo daahir godan karo wixii kale khilaafaa ka jiro marka macnaheedu waxa weeyaan maa ra'aytu rajulan ma arkin rajulkoo axsana uu kaga wanaag badan yahay fii caynihi ishiisa alkuxlu waxaa indhaha lagu kuulanaya minhu min alkuxli ou kaga wanaag badan yahay fii cayni zaydin markuu ku jiro nin isha eh, kuxli marsado oo kaga qurax badan zayd markuu marsado weligay ma arkin weeyaan macnaha dadka hadday indhaha kuxli ku wada shubtaan haddiid wada fiirisid zaydaa ugu qurax badan inuu indhaha kuxliga marsado saas waay marka maa naafiya ra'aytu ficil wa faacil rajula mafcuul bihi axsana sifa lilmafcuuli mansuub calaamat nasb fatahir markaasaad leedahay axsana wahwa smu tafdiil yacmalu camala ficlihi yarfacu lfaacila wa faaciluhu alkuxlu waxaad leedahay faacilu axsana marfuuc calaamat rafci dama daahira waxaan kale fii caynihi fii cayni zaydin labadaas jaari majruurna axsanay ku wada tacaluqanaya wa qowlu shaaciri baa ka mid ahoo maa ra'aytu imra'an axaba ilayhi albadlu minhu ilayka yabna sinaanin oo yiri maa ra'aytu ma arkin imra'an shaksi imrigoo shaksigoo axaba ilayhi loogu jacayl badan yahay albadlu wax bixin minhu min albadli looga jacayl badan yahay ilayka adiga xaggaada yabna sinaan oo kale yabna sinaanow fiiri hadda kalaamkii nafyaa ku jiro maadiwa ismu jinsi baa meesh yimid oo imra'an ah imra'antii sifadeedii waxaa mawsuufa laga dhigay axabaa lagu sifeeyey kadibna albadlu baa dhacay badligii waxa waye cid kastoo wax bixisa waa ku quraxsan yahay laakiin markuu ibni sinaan ninka la yidhaahdo uu wax bixiyo iyo dadka kale markay wax bixiyaan waxbixinta waxaa ku qurax badan ibnu sinaan markuu bixinayo sidaas weeyaan wakadalika sidaas waxaa lamid e low kaana hadduu ahaan lahay makaana nafyi nafyiga makaankiis istifhaamun hadduu yahay waa la mid oo maa ra-aytu maadi naafiyada istifhaam lagu bedelo waa la midka qowlika hal ra'ayta rajulan axsana fii caynihi alkuxlu minhu fii cayni zaydin hal ra'ayta ma aragtay rajulan rajulkoo axsana uu kaga qurax badan yahay fii caynihi ishiisa alkuxlu indhakuulka minhu min alkuxli ou kaga wanaag badan yahy fii cayni zaydin markuu ku jiro aw nahyun inuu ahaado waxba kalama duuno meeshii nafyiga bedelkiisa nahy laa yakun axadun axaba ilayhi alkhayru minka eh, laa yakun axadun axaba ilayhi alkhayru minhu ilayka laa yakun yousan ahaanin axadun shaksi shaksigu axaba loogu jacayl badan yahay ilayhi ila shaksi alkhayru khayrkii minhu min alkhayri loogu jacayl badan yahay ilayka adiga xaggaada nin yahu nin khayrka kaa jecelyaan la helin oo kale waay wallahu aclam wsala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed wa aalihi wa